ilaa aakhiri ilaa hadalkaas aakirkiisa laga gaaro alijtihaadu ijtihaad luqata min jeeti luqa xagga luqada badlul juhdi jiimka waa la godaa jahdi ma aha alijtihaadu ijtihaadku luqata min jeeti luqa xagga luqada badlul juhdi waa awoodda in la bixiyo liidraaji amrin shaaqin arrin dhible in la gaaro dartiis arrin oo dhible oon fudayd lagu gaarayn in la gaaro darteed waa in qofku awooddiisa u bixiyo taasaa la yidhaha ijtihaad marka marka imaamku uu ku bixiyo mas'alo inuu gaaro awooddiisa ijtihaad aa la leeyahay marka alijtihaadu ijtihaadku luqatan min luqa xagga luqada badluljuhdi waa dadaalka iyo awoodda in lagu bixiyo liidraaji amrin arrin la gaaridiis arrinkoo shaaqi dhib leh wasilaaxan walijtihaadu ijtihaad istilaaxan min jeeti listilaax badluljuhdi waa in awoodda lagu bixiyo liidraaki xukmin sharciyin xukun sharciga garashadiisa in xukun sharciya la gaaro in awooda lagu bixiya laydhaha ijtihaad imaamkan wuxuu ku dadaalaa xukunkan sharciga ah xaqiiqadiisa inuu gaaro markaasaa layleeyahay waa ijtihaade ijtihaadu ijtihaadka lahu ijtihaadkay u sugnaadeen shuruudun shuruud ijtihaadku shuruuduu leeyahay minhaa shuruudda waxaa ka mid ah an yaclama inuu ogaado imaamku min adilati sharci sharciga adiladiisa xaggeeda maa shay yaxtaaju ilayhi ugu baahan yahay fii ijtihaadii ijtihaadkiisa ugu baahan yahay ka aayaati laxkaami sida aayadaha axkaamta oo kale iyo wa axaadiifihaa axaadiidta axkaamta shardiga koowaad qofka mujtahid markuu noqonaa waa inuu barto adilada sharciga ah waxa uu ugu baahan yahay inuu ku ijtihaado ilaa waxa lagu ijtihaadaa waa adilo sharci ah sidaas darteeda adilada sharcigaa waa inuu ka barto wax fiican sida dhammaan aayaadka axkaamta waa inuu barto axaadiifta axkaamtana wax badan waa inuu ka barto lama wada baran karo waa badan yihi laakiin wax badan waa inuu ka barto oo hal qofoo axaadiifta koobay ma jiro bacda nabiy sala allahu calay wasalam muslimiintoo dhan way koobeen axaadiista way wada hayaan oo hal xadiid kama lugin laakiin hal shaksi ma koobin hal shaksi ma koobin axaadiidta laakiin qur-aanka dad badana xifisan waxaa la rabaa qofka marka mujtahidka noqonaa waa inuu koow horta aayaadkii axkaamta xifisan yahoo yaqaan ama korkuu ka yaqaan ama musxafkuu ka yaqaana axaadiistii axkaamta ka hadlaydayna wax badan waa inuu ka yaqaan wax badan waa inuu ka yaqaan waa shardiga koobaad ahaani an yacrifa inuu garto maa shay yatacallaqu ku tacalluqa bisixati alxadiidi xadiidka sixadiisa iyo wa dacfii daciifnimadiisa waa inuu mustalaxulxadiidkii iyo cilmu rijaalkii waa inuu wax ka barto oo uu kala garto xadiidka waxyaalaha uu ku saxiix noqonaa iyo wuxuu ku daciif noqonaa si uusan xadiis daciifa u dariishan duusan kale aqoon xadiis daciifuu dariishanaa xukunku dhisan an yacrifa waa inuu garto maa shay yatacallaqu ku tacalluqa bisixati alxadiidi xadiidka ansixidiisa iyo wa dacfihi xadiidka daciifnimadiisa ka macrifati lisnaadi sida isnaadka inuu garto wa rijaali isnaadka rijaashiisa inuu garto wa kayri daalika iyo intaas kayrkeed athaalif an yacrifa waa inuu garto annaasiqa walmansuuqa aayaadka qur-aanka waxaa ku jira qaar oo mansuuqoo la nasaqay waxaa ku jira qaar naasiqa oo wax nasaqay axaadiidta nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ku jira axaadiid oo mansuuqa oo la joojiyey xukunkoodii oo la nasaqay waxaa ku jira qaarkii nasaqay waa inuu kala yaqaan hadduusan kala oqoon aayad la nasaqay oo la joojiyey ku dhaqmideedu uu xukmina xukunkeediiu dadka u sheega ama asagii ku dhaqma xadiid la nasaqayuu ku dhaqma oo uu xukun ka qaadana hadduusan kale aqoon kutubo gaarahoo laga alifaa jire kutubahaas gaarka waa inuu qaato oo uu ka barto an yacrifa waa inuu garto annaasiqa daliilka wax nasaqay walmansuuqa iyo midka la nasaqay wa mawqica alijmaaci meesha lagu ijmaacay masaa'ilka diiniga labay u qaybsan yihiin masaa'il culummada muslimiintao dhan ku ijmaaceen masaa'il culummada dhan ay ku ijmaaceen masaa'il culummada muslimiintoo dhan ay ku ijmaaceen iyo masaa'il ay isku khilaafeen masaa'ilka ay ku ijmaaceen waa inuu yaqaan hadduusan aqoonin wuxuu ku dhacayaa masale culummadoo dhan ay meel ka istaageen inuu si kale u jawaaba taasna waa dariiqa jahanimada lagu galo waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu hudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannama wa saa'at masiira hadduu qofku masalada culummadu ku ijmaaceen uu si kale u yidhaahdo jahanamuu eel u yih jahanamuu marka mudanaya waa inuu yaqaan marka masaa'ilka lagu ijmaacay si uu u raaco ousan uga leexan masaa'ilka laysku khilaafayna waa inuu yaqaan si uu midka daliilkiisu xooga badan yahay u raaco waa inuu kale yaqaan taasna waxaa ka kaalmaynaya horta koow kutubta ijmaaca laga alifo inuu wax ka haysto sida aliqnaac fii masaa'il ijmaac oo kale alijmaac ibnu lmindi oo kale maraatib alijmaac ibnulxasmi oo kale kutubta ijmaaca horta marka hore waynu xagga dhigto oo masalada koowa kubaara fiiriyo horta masaladan ma laga ijmaac mise waa laisku khilaafsan yahy horta haddii laga ijmaacay waar ugama fulno waa inuu raaca haddii laysku khilaafayna waa inuu fiiriyo qowl baaba wuxuu deliishaday si midka xoog gale uu raaco an yacrifa waa inuu garto annaasikha deliilka wax nasaqa iyo walmansuuqa ka la nasaqay waa mowqica alijmaaci meelaha laga ijmaaco ijmaacu ka dhacay xataa laa yaxkuma si uusan wax ugu xukmin bimansuuqin deliil la nasaqay oo mukhaalifin ama xukun khilaafsan lilijmaac ijmaaca araabic an yacrifa waa inuu garto min aladilati xagga adilada maa shay yakhtalifu bihi lxukmu xukunku uu isku khilaafaa oo min taksiisin qasiisid ah ow taqyiidin qaydid ah eh, ow naxwin wixii la mid ah xataa laa yaxkuma si uusan u xukmin bimaa shay muqaalifu khilaafa dalik arrinkaas adiladii wax badan waa inuu ka ogaado daliil caama ah hadduu arko bal in la khasiso in kale waa inuu fiiriyo daliil mutlaqa ah hadduu arko in la qayday iyo in kale waa inuu fiiriyo haddii kale waxaa ku dhacaya daliil caam ah oo la khasisay oo xukmina ah ayagoo daliil kale takhasisay markaas xukun baadilaha soo baxa waxaa dhacaya daliil mutlaqa oo la qayday inuu qaydkii uusan garanayn oo mutlaqa iskaga socdo waa inuu marka adilada caamka iyo khaaska mutlaqa iyo muqayadka waa inuu garto si uusan u xugmin wax khilaafsan alkhaamis an yacrifa waa inuu ka garto min alluqati xagga luqada wa usuuli lfiqhi usuulfiqiga maa shayga tacallaqu ku tacalluqa bidalaalaati alalfaad alfaadda dalaalaadkooda macaanida alfaaddu tuusto kalcaami sida caamka walkhaasi sida khaaska walmutlaqi sida mutlaqa walmuqayadi muqayadka walmujmali mujmalka walmubayani mubayanka iyo wanaxwi daalika wixii lamida waa inuu kala yaqaan dalaalaatu alalfaad alfaaddu siday macnaha u lafdigan aayadda ama lafdigan xadiidka see dalaaladiisa waa inuu garo karo caamku macnuu leey lafdigan macaama ma khaasa waa inuu kala yaqaano caamku xuu tusaa khaasku xuu tusaa waa inuu kala yaqaano lafdigan ma mutlaqa ma muqayada si uu mid walba xukunkiisa u qaato lafdigan ma mujmala ma mubayana mase waaba nasba mase waa daahir waa inuu kala yaqaano si uu u xukmiyo lafdi walbaaba macnaha uu keenayo liyaxkuma si uu ugu xukmiyo bimaa shayga taqtadiya ay keenaydo tilka dalaalaatu dalaalaadkaas de halkan caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayad laguma sharaxo halkan qof kama bara karo ee wuxuu ka baranaa qofku fannigiis fannigii usuul fiqiguu ka barana asaadis an yakuuna cindahu agtiisa waa inay ahaato qudratun awood awoodoo yatamakaru bihaa uu ku makansanaa min istinbaadi ilaxkaami axkaamta la soo bixideeda mid adilata uu kala soo baxo waa qof caqli badan yahay hadduu qofku uusan aad u caqli badnayn wax kastoo la xifdisiiyo faqiih ma noqon karo wax kastoo la xifdisiyo haddaad qur-aanka dhan xifdisido boqol kun oo xadiis lagu daro usuul fiqiga la baro hadduusan caqli badnayn faqiih ma noqon karo ma noqon karo waa qof deg ah caqli badan inuu yihi qofkaas way qofka u fahmi kara ah, marka laasim weeye hadduusan marka taas lahayn hoogaa unuu ku cibaadaystuu bara kara ma ahane ma dhici karto inuu mujtahid noqda wax dhici kara ma walijtihaadu ijtihaadku yatajazau waa qaybsamaa fa yakuunu fii baabin waaxidin hal baab waa noqdaa baabkaasoo min abwaabilcilmi ka mida waxaa dhici kara qofka inuu mujtahid ku noqdo baabka taxaarada abwaab kalena uusan mujtahid ku ahayn waxaa dhici kara inuu mujtahid ku noqdo baabka axkaamta salaada waxaa dhici karta inuu mujtahid ku yahay axkaamu zakaa waxaa dhacda inuu mujtahid ku yahay abwaabu nikaax way dhici karta isagoon abwaabta kale ku ahayn way dhici karta ow fii masalatin masale inuu mujtahid ku noqdaa la arkaa masaladoo min masaa'ilihi cilmiga masalooyinkiisa ka mid ah way dhici karta hal masalo ku taqaqusa walmuhimu shayga muhimka ana mujtahidka yalzamuu waxaa ku waajibaa walmuhimu shayga muhiimka ana almujtahida mujtahidka yalzamuu waxaa ku waajibaa an yabdula inuu bixiyo juhdahu dadaalkiisa fii macrifati alxaqi xaqa garashadiisa waa inuu dadaalkiisa ku bixiyo uma markuu dadaalka bixiyo ka gadaal yaxkuma waa inuu xukmiyo bimaa xukunka yadharu lahu u soo daahira laba shay marka waa in la helo kow marka koobaad asbaabtuu ku ijtihaadi lahaa waa inuu haysta asbaabtuu ku ijtihaadi lahaa oo waa inuu yaqaano luqadii naxwadii sarfigii usuul fiqigii musطalaxilxadiidkii waana inuu adiladii sharciga ahayd wax ka yaqaana oo aayaadkii axkaamta iyo axaadiidtii axkaamta uu wax ka yaqaanay kadibna waa inuu awooddiisa ku bixiyo masalada ee si fudud uusan iskaga dhihin waa saas marka waa aqoon iyo awood inuu isku daro waa inuu isku daro kadibna uu xugmo xugunka u daahira haddii marka labadan shardi la helo fa in asaaba hadduu asiibo falahu ajraani lama ajaru leeyi mar hadduu labada shardi la helo aqoon uu lahaa isagoo aqoon lahayn hadduu yidhaha waa ijtihaada mar alla markuu ijtihaadaba dembiga u siyaado isagoon aqoon lahayn asagoo aqoontii leh hadduu ijtihaadkii ka qaabiyo ee si fudud maslada u tuurana dembiga uu ku dhaca labadan shardi waa in laysla hela koo marka koobaad aqoontii waa inuu leeyay oo luqadii sarfigii yaqaan oo naxwadii yaqaan oo usulufiqigii yaqaan oo musalix xadiidkii yaqaan oo aayaadkii axkaamta iyo xadiidkii axkaamta yaqaan ee asagoon aqoon lahayn hadduu yidha waa ku ijtihaadaa ijtihaadkiisu waa baail waxaan dembigayna ka heli wey shardiga labaad aqoon markuu yeesho shardi kale waxa ah waa inuu masalada ad ugu dadaalo nafta ku dhigo ee si fududoo sadxi ah hadduu iska yidhahdo masaladu waa saax masaladii haddaysan qadci ahayn ee ijtihaadba ay u baahan tahay hadduu iska yidhaahdo iyadana waa ku dambaaba laba shardiya la rabaa aqoon marka hore inuu leeyahay marka dambena awooddiisoo dhan uu bixiyo usan la kala harin markaas wey marka hadduu asiibana laba ajar helaa hadduu gafana uu hal ajar helaa waa markaas fa in asaaba hadduu asiibo falahu ajrani laba ajaraa u sugnaadeen ajrun ajaraa u sugnaaday cala ijtihaadihi ajarkaasu cala ijtihaadihi dadaalka uu xaqa ku dadaali dhahaaday dushiisa wa ajrun ajaraa u sugnaaday ajarkaasu calaa isaabati alxaqi xaqa asiibidiisa ahaaday maxaa yeelay lianna fii isaanati alxaqi xaqa asiibidda la asiibo idhaaran muujin ah ku sugan low xaqii la muujiyey oo dadkii loo muujiyey iyo wa camalan ku dhaqmid bihi xaqii lagu dhaqmay wa in akhda'a imaamka mujtahidka hadduu gafo falahu ajru waaxidun hal ajar ayuu leey wal khadaw gafkiisiina maqfuurun waa mid loo dhaafay lahu asaga masaladuu ku gafayna waa loo dhaafa ila imaamu ahaaye liqowli nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalam nabi maxamedaa yidhi xadiidka bukhaariiyo muslim xadiidka bukhaariiyo muslim aa nabi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa xakama alxaakimu xaakim hadduu wax xukmiyo fajtahada oo uu ijtihaado fiir waa qof ijtihaada qofka laga hadla xaakim ah uma asaaba uu asiibo falow ajraani laba ajara u sugnaadeen wa idaa xakama hadduu xukmiyo fajtahada uu ijtihaado uma akhda'a kadibna uu gafo falahu ajrun hal ajara u sugnaada uu yidhi nabi muxamed sala allahu calayh wasalam wain lam yadhar lahu lxukmu imaamkii hadduu ijtihaado xukunkuna u muuqan waayo masalada waa ku dadaalay waa gara waaye sawaabkeedii wain lam yadhar lahu hadduusan u muuqan alxukmu xukun wajaba calayhi waxaa ku waajibaa attawaqufu inuu ka joogsado waa inuusan iska jirin masalada bay u bixi weydo inta dadaalo waa inuu ka joogsado inu yidhaha garan ma waa inuu yidhaahda maxaa yeele junnatu lcaalimi laa adri waxaa la yidhaha caalimka gaashaanka uu naarta iskaga dhigaa garan maa wey caalimka waxa weeye gaashaan uu naarta iskaga dhiga waxa ah laa adri qofka caalimka waxaa raba laa adri halkan inuu taqanin siladaas garama inay halkan u taalo mid alle miduusan garayn uu yidha laa adri garama haddii layidhi marka caalimka waxaa gaashaan u ah uu naarta iskaga ilaaliyo garama ardaga iyo caamiga garama hadday dhihi waayeen maxaad u malaynayda imisay naar u jiraan waa caalimkiiba waxaa laleeyahay naar ka badbaadi maa laa adri hadduusan soo dhowaysan laa adri waa inay halkan u taalo garama masalada a'immadii mujtahidiinta ay dhan saasay ahayd imaamu maaligaa la weydiiyey afartan iyo sideed masalo afartan iyo sideed markaasuu soddon iyo laba wuxuu ku jawaabay garama garama garama markaasuu ninkii weydiinaya wuxuu ku yidhi dadaa isoo diray waddan fogna waa ka ig imaam maaligan u socda socdahaan ku ig oo la ii soo diray markaan u tago maxaan idhaahdaa waxaad ku tira imaam maaligan u tago waa garan waaye saas ku dhii marba haddii qofku uu ka xishoodo sheikh hebel waa garan waayey culummo ma ahan diinna ma haysto waa qof jahanamo u socda ah. ee waxaa la rabaa gaashaanka jahanamo inuu iskaga dhiga inuu ka dhigto garana masalada hadduuba caalim yahay bu culummabay ee qofaan masalo garan weyhin oo iska wata ah, waa qof waxa weeyaan geesi macangaga ah. wey oo midkuu dhihi jiray shiikaygi shiikh hebel u taga isagaa geesiye shiikhayni sheekh maxamed macalin xasan aanin u kale naag masaafa sheikh igu nikaaxi kaasuma nikaaxiy war sheekh halkaan aada kaasuabela geesiy badan oon geesiy halkaan iska fadhi macnaheedu waa ma waa qofaan jaanaba iska ilaalay ma gara macnaha kitaab alle laga soo fiirin maa masaafana wax lagu xiro diinta ilahay meel ugama taalo soo ma jeedi laakiin hadda macanja qof iska geesiyo boqolkiisa kunjeefka iska gashana meel meeshaanu fadhiya weymaydidkaas qolka nikaax meelahaanad ku arkay qurfatu nikaax marka geesiga aad anigaa ay soo aadin nin jahanamo aan ka cabsani halkaas u or sooma jeedi sidaas weeye sida saxda marka qofka jahanamo ka baqaya laa atri waa inuu yidhaahda hadduuba culmo yahy masaladuusan garayn wa in lam yadhar lahu lxukmu haddaan xukunku u muuqan wajaba calayhi waxa waajib ku ah attawaqufu ka joogsasho wajaasa waxaana u bannaan markaas altaqliidu inuu culummo kale iskaga daydo xiina idin xaaladaas fiiri caalim kalu raaca markaas maslada ku raaca isagu markuu kala waa caalim kalu leey masaladan iiga waran waa saas waa isagu raaca isagu raaca isagu raaca wajaasa waxa u bannaanaana altaqliidu inuu ku raaco xiina idin xaaladaas lidaruurati daruurada darteed ilaa waa gara waaye liqowli ilaahi qowlkiisa u daliila tacaala ilaa waa sarreeyaahe in culummada lagu raacay wix la gara waayo allah wuxuu yidhi fas'aluu weydiiya ahla dikri ahla alcilmi aa loola jeeda fasaluu weydiiya ahla dikri cilmiga dadka eelka u ah in kuntum idinku adaatiin laa taclamuun inaadnan garayn dadan masalada adigu cilmi u lahayn dadka cilmiga ula weydii oo raaca see darteedu imaamulqurdubi aayaddan sharxeeda ijmaacuu ku soo naqliyey culummadoo dhan inay ku ijmaaceen dadka aan cilmiga lahayn inay waajib ku tahay culummada inay raacaan waajib inay ku tahay haddii kaleeto waxa weeyaan waxay u socdaan inay shaydaan raacaan wlihaada saa darteed qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuuhi raximahullah ina taqliida taqliidku bimansilati akli lmaytati baktiga cunidiisa booskiisuu jooga goormaa bakti qofka ugu bannaan yahy waa markuu xalaal waayo naftiisana u baqo soo ma mar kale uma bannaano waa inaad nafta gaajo inay kaaga dhacdo ka baqdaan xalaalna aad weydaa baktigu markaasuu kuu bannaan laakiin adoo xalaal heli kara kuuma bannaana baktiga taqliidka inaad tidhahdo sheekada la yidhi waa iska raaca waxay ku bannaan tahay markaad weydo aayad iyo xadiis masalada sheegay ah. ee qofkii awood u leh aayad qur-aan masaladan inuu ka gara karo iyo xadiid maya taqliid uma bannaano laakiin markuusan aayad iyo xadiid ka gara karin markaas alla u baneeyo hadda waaba aayad qur-aan fa in istaaaca hadduu awoodo qofku an yastakhrija daliila daliilka inuu la soo baxo binafsi nafsadiisa kula soo baxo falaa yaxilu lahu taqliidu taqliid xalaal uma ahan xalaal uma ahan taqliidu qaala bnu lqayim wuxuu raximah llah fi nuuniya nuuniyadiisa wuxuu ku yidhi alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi maadaaka wataqliidu yastawiyaani waxaa ka horreeyey id ajmaca alculamaau ana muqalidan linaasi walacmaa humaa akhawaani wuxuu leeyahay id ajmaca alculamaau culummadu waxay ku ijmaaceen anna muqallida qofka muqallidkaa muqallidkoo linaasi dadka u sugnaaday iyo walacmaa indhooluhu humaa akhawaani inay walaala yihiin labadaas inay walaala yihiin ayay culummadoo dhan ku ijmaaceen muqallidka iyo qofka oo indhoolkaa markaasuu yidhi alcilmu cilmigu macrifat lhudaa waa hanuunka in lagu garto bidaliili haada waajibun wadaliilu kada haadaa xaraamun wadaliilu kada waa qofka qudunka daliilkiisa inuu ku yaqaan waa kaasaa hanuunku waa kaasaa cilmigu cilmikaasaa la yidhahda alcilmu cilmigu macrifatu lhudaa waa hanuunkoo lagu garto bidaliilihi maa daaka kaas iyo wa wataqliidu taqliidku yastawiyaani laba siman maaha wax siman maaha qofka mas'alada maca ku yaqaan iyo qofka sheekh hebelaa yidhi ay ugu eg tahay ma sina ma wa labadaas taqliidku yakuunu wuxuu ahaadaa fii mowdicayni laba meelood laba meeloodu ahaadaa alwal an yakuuna almuqallidu muqallidku waa inuu yahay caamiya qof caami ah oo aan aayad iyo xadiid xukun kala soo bixi karin caamigaasoo laa yastadiicu aan awoodin macrifata alxukmi xukunka inuu garto binafsihi nafsadiisa uu garto fa farduhu qofkaas waajibka ilaahay saaray attaqliidu waa inuu culummada raac qofkaas waajib ilaahay wuxuu uga dhigay inuu culummada raac dariiq kale u furanuun ma jiro aayad qur-aana alla kula waajibiyey liqowli ilaahi qowlkiisa ilaahay kula waajibiyey tacaalaa ilaa waa sarreeyaae ilaa uu yidhi fas'aluu weydiiya ahla dikri ahlulcilmiga weydiiya in kuntum idinku haddaad tihiin laa taclamuuna dadaan cilmi lahayn in alla intaan aayadda xukunka kala soo bixi karin iyo xadiidka ayaga waajibkaasa u yaala waajibkoodu waa midkaas xaggii xagga hadday ka maraan ilaah waa caasiye wayuqallidu yuu raaca culummada marka wayuqallidu wuxuu raacaa afdala man dadka ugu fadliga badan oo yejidu uu hela wa yuqallidu wuxuu ku dayanaa afdala man qofka ugu fadliga badan oo yejidu uu hela maxaa halkaa laga fiirin cilman xagga oqoonta wa waracan xagga dhowrsanaanta labadaasaa laga fiirina oqoon ilaa qofka hadduusan oqoon lahayn si kastu alla uga baqay waxba kuu tari maadig mar hadduusan oqoon lahayn waa in oqoon uu leeyay kitaabka alle sunnadii nabiga sala allahu caleh wasalam tan kalena waraacan qof dhowrsan wa oo lagu yaqaan dhowrsanaan oo qowlkiisa ku dhowrsada oo ficilkiisa ku dhowrsada laakiin xoogaa wax aqrisay laakiin waa waxaan xuduud alla ilaalayn oo iska hadlay oo mujrim ah oo faasiq ah ma bannaana inaad ku dayata iyo inaad raacda iyo inaad mas'alo weydiida midna qofka aad diinta weydiinaydo war waa la fiiriya ina haada alcilma diinu fanduruu canman ta'khuduuna saasay dhihi jireen salafka maxamed ibnu siriin iyo war cilmigu waa diin waa dariiqaad naarta uga carari laheed waa dariiqaad jannada ku geli laheed war ka fiirsada dadkaad ka baranaysaan qof walba cilmigaan ka baraha dhiinin qof asagu jahanamo u socda haddaad tira jannada ii tilmaan ka waran qof asagiiba jahanamo u socda haddaad tira jannada ii qofka aad diinta ka qaadaydaa waa inuu yahay qof diintiisa ku dhowrsan oo akhlaaqi oo aadaab leh oo dhowrsile oo xuduudda ilaahay asagu ilaalina laakiin qof isagu xuduudda alle ka gudbaya diin lama weydiiyo jahannamu kuu tilmaamaya ma dhici karto qof naftiisii qasari inuu adiga ku badbaadiyo marka waa inuu qofka cilmi iyo dhowrsanaan ugu doorto fa in tasaawaa hadday sinaadaan cindahu qofka agtiisa ifnaane laba qof aqoontoodii iyo dhowrsanaantoodii isku mid ay la noqoto khuyira waa la kala dooransiina baynahuma dhexdooda waa kala doorana midku doonu weydiina aani nuuca labaad an yaqaca kan koobaad wuxuu ahaa qofka caamiga isagu culummadaas wax weydiina kan labaad waa caalimkii oo masale masalooyinka ka mida garan waaye isaguna caalimkanu weydiisana markaas inta kaluu garanaayana adiladu ka qaadana waa kan fiiri afaani midka labeeyaa an yaqaca waa inuu u dhaco lilmujtahidi qofka mujtahidka isagu ahaa xaadifatun dhacdo dhacdadaasoo taqtadii keenayda alfawriyata degdeg in go looga gaaro arrin dhacdaha qabsatay arrintan waxay rabtaa hadda in masaladeeda la ogaado wakhti dheeruu ku baano ma heli karo ka horaa fursaddu ka baabi'e walaa yatamakanu ma makanso karo min annadari inuu fiiriyo fiiha mas'aladaas fayajuusu lahu waxaa u bannaan altaqliidu inuu culumo kale ku raaco xiina idin xaaladda ah. xaaladaas caalim kalu iskaga raacan ka weydiin wataqliidu taqliidku nawcaani waa laba nuuc caamun mid caam ah iyo wakhaasun mid gaar ah taqliidku waa labo taqliid caam ah iyo taqliid khaas fal caamu midka caamkaa ah, an yaltasima waa inuu qaatoo laasimo madhaban madhab madhabkoo mucayanan gaar ah madhabkoo ya'khudu uu qaato birukhasi ruqsooyinkiisa wa casaa'imihi go'aamadiisa fii jamiici umuuri diinihi diinkiisa arrimihiisa dhammaantood midka koobaad waxaa la dhaha taqliid caam qofkaanu hal madhabu qaadana maalan madhabka shaafiyadu iska raaca ama madhabka maalikiyadu iska raaca ama madhabka axmed ibnu xambalu iska raaca mas'alo walba madhabkaas ayuu ka qaadan waa mid taas culummadu waa isku khilaafeen ma bannaanya mise ma bannaan hal madhab qof inuu iska qaato ma bannaantay mise ma bannaan culamadu waa isku khilaafeen fa minhum culummadu ka mid ahaba man gabal xakaa sheegay wujuubahu taqliidkaas waajib inuu yahay qaara yidhahdeen waaba waajib wax kaloo bannaanba hadda lama arkaba qof walba madhab raac afarta madhabood waa waajib dariiq kaloo furanna lama arko qaara yidhaahdeen maxaa dhacay waa litacaduri lijtihaadi ijtihaadkii waa suurtogeli waayey filmutaakhiriina dadkan dambe mujtahidiin waa laga waaye marka midku reed raac waa minhum culummadu ka mid ahaaday man gabalxa kaa sheegay taxriimahu kaas inuu xaaraan bayo iska da inuu waajib yahe culamada gabadha waxay dhahdaan xaaraan weeye hal madhab inaad wax alla waxa ku sugan wada qaadato oo tira waa waajib inaad imaamkaas wax alla wux la yimid qaadato xaaraan weeye culimmada gobol ay yidhaahdeen limaa shay dartiisu xaaraam la yahay fiihi taqliidkaas ku sugan oo min aliltizaami limaa shay dartiis fiihi taqliidkaas ku sugan oo min aliltizaami iltizaam ah qaadasho iyo aqbalid iltizaamku waa aqbalidda iltizaamkaasoo almutlaqi la ilaaqay liitibaaci khayri nebiy nebi muxamed kayrkiis raacidiisana la iltisaamo sala allahu calay wasalam waxaa ka dhalanayda in la yidhahdo shaksi aan nebi muxamed ahayn ay waajib tahay wax alla wuxuu la yimid in la wada qaato taasna culammada muslimiintu ma qabaan shaksi aan nebi muxamed ahayn sala allahu calay wasalam in la yidhahdo wax alla wuxuu la yimid waa waajib in laga qaato taasaa ka dhalanay ila madhab walba imaamuu leeyahay wa qaala shaykhu islaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah inna fi lqowli dhihidda la dhaho biwujuubi daacati hayri nebiy nabiga qayrkiis addeecidiisaa waajiba sala allahu calayh wasalam nabiga qayrkiis in la addeecaa waajiba fii kulli amrin wax alla wuxuu amray in lagu addeecaa waajiba iyo wanahyi wax alla wax uu reebay huwa qowlkaasu khilaafu ijmaaci ijmaaciyu khilaafsanya in la yidhaha waa waajib kaas horta ijmaacu khilaafsany culammada dhan oo muslimiintu waxay ku ijmaaceen shaksi hal shay aadan ku khilaafi karin nabi maxameda ka jira sala allah alay marka haddii la madhab kalea waajiba wax walba in lagu raaco ijmaac iyo dhanaaba la qarrabiyey markaas wa jawaasuhu in la yidhaha waa bannaan yahay ijma waa waajib xagga dhig marka waa laga baxay taas wa jawaasuhu qowlkaas inuu bannaanaadana fiihi waxaa ku sugan maa fiihi waxaa ku jira in la yidhaha waa bannaanta inaad raacdo waajibkuuma ah laakiin madhabka wax allo wuxuu leeya inaad ku raacdo waa jaa'is laftirkeeda waraa ku jiro nadaraa ku jiro wal khaasu taqliidka khaaska waana midka qur-aanka iyo sunnadu sheegaan waa midkan taqliidka khaaska ee kitaabka iyo sunnada ku yaala waa midkan waa kana an yaakuda qofku waa inuu qaato biqawlin qowl qowlkoo mucayanin gaar ah fii qadiyatin dhacdo dhacdadoo mucayanatin gaar ah waxay tahay tanu mas'ala kaa ishkaal gashay nin caalimaad weydiiday masaladan iiga war waa kuu sheega waa qaba berri mas'ale kala kaa ishkaal gashay caalimkii ama caalim kale aad haddana weydiisay masaladaa shir iiga waran waa sidaas waa qaba kaas waa midka kitaabkii sunnadu sheegayan taqliidka kitaabkii sunnadu sheegayan waa kaasa oon shaki yar ku jira inuu xaqi masaladii kaa jirataba caalim aad oqoon iyo alla kacabsi ku malayna inaad weydiido kuna raac hal mid inaad daba joogto waajib ilaahay kaagama dhigo ilaahay kuguma addoonsa oo masaladay ka han shiiqaygiyaa maqan waa suga halkaad aadeen saad alla caabuday ma shiiqaad laysku kiinto qofo meeluu mara mas'aladan markay kaa jirato caalim oqoon iyo alla kacabsi aad ku malaynayda raadi caamadana waxba ha weydiin khalaas sidaas wey midka aan shaki ku jirin inuu bannaanyah walkhaasu khaas an ya'khuda qofku waa inuu qaato biqowlin qawl qowlkoo mucayanin gaaq ah fii qadiyatin qadiyad iyo arin arrintoo mucayanatin gaaq ah fa haadaa nuucaanu jaalisun waa bannaanyah shaki male inuu bannaanyah dadkana takliidka waa saddex saddex weeye saddexdooda waxa u shar badan qofka ay culummadu dhan ku ijmaaceen in beloo dhan iyo sharoo dhan iskugu timid waa qofkee waa qofka madaahibta ka raadsada qiilka waa qofka dadko dhan ugu shar badan oo xaafid ibn cabdibari uu ku tilmaamay ijmaac inay tahay qofkaas sharoo dhan inay ku kulanto mas'alo alla masaladu u baahdo war qiil ii raaduulay shaaficiyadu waxay ka qabaan wax banneeye ma arka anuu sidaanaan rabaa lagama arrin shaaficiiga war shaaficiya ma rabay haddaysan banneehayn waxa weeyaan iiga raadi bal xanaabilada ma qaban ayagu laguma hayo war xanafiyada ayaga xoogaa wax fududayn jira bal iiga fiiri meeshuu ka helo yajuusu markuu hore u qaadaan qiila waa la haduu iidu qaadaan macnaha waa qof hawadiisa caabude qof ilaahay caabudo maaha afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa waa qof hawadiisa la socda qof diin la socda maaha masaladu u baahdaa waa wax banneeyuu raadsana ee diinkii alle seeyahay raadima mas'aladaa maxaa xaq ka ah raadima kaas waa midka dadka ugu liita qofka kaleeto waa qofkii la sheego hal madhab iskaga dhig meesha gabal ruqas wey madhabka meelaha gabal waa tashdiid kii hore waa ka fiican ya laakiin khilaafbaa ku jira ma bannaayi mise ma bannaan qofkas ugu fiican ee sunnadii siday tay u raacay waxay tahay waa qofkaas hadduuna adilo kala saari karo hadduu adilo kala saari karo daliilka daba joogo meeshuu daliilkeeda gara waayana caalim oqon iyo alla kacabsi ku malayna iska weydiisto hadduu caami yahayna mas'aladii ka ishkaal gashada caalim weydiisto siduu ugu sheekana raac laakiin kaloo u sheegay maya kanu sidaan rabe ma sheegin aduu ka war magawad adna ma sheegin saan rabay wal adna shiikh ha kaas hawe raacidu raba diin raacid ma rabo kaas waa ebro hawe raacidu raba fahaadaa kanu jaysu waa bannaanya idaa cajaza markuu qofku kari waayo can macrifati alxaqi xaqa inuu ku garto bilijtihaadi sawaan waxaa isku mida cajaza inuu caajisay cajsan cajsi cajsigoo xaqiiqiyan dhab loo nisbeeyey aw istidaaca amase inuu awoodo daalika ijtihaadka macal mashaqati dhibaato la jirkeed dhibaatadu alcadimati aad u weyn wa bihaada intaas aan soo sheegnay ay intahad ku dhammaatay risaalatu lusuul asita lixdii asal risaaladii la dhihi jiray fanasalullaah allahan weydiisayna tacaala allah waa sarreeyaahe an yusiiba inuu ajar siiyo mu'allifaha shiikii allifay oo ahaa asheekh maxamed bin cabdilwahaab raximahullah axsana hawaabi ajar midka u wanaag badan ilaahay inuu ku abaalmariyo aan ilaahay weydiisaynaa wa an yajmacanaa annaga inuuna soo kulmiyo iyo wa iyaahu sheekh maxamed bni cabdilwahaab fii daari karaamatihi guriga ilaahay dadka ku karaameeyo waa jannada ilaahay jannada inuu iskugu kaana keeno aan rabbi weydiisayna wa an yajmacanaa inuu ilaahayna soo jamciyo weydiisayna annaga iyo wa sheekh maxamed ibnu cabdiwahaab fii daari karaamatihi ilaahay guriga uu wax ku karaameeyo oo jannada ah ha jannaatul firdowsa aclaa halkaas inuu iskugu kaana keeno innahu ilaahay jawaatun waa mid deeq badan kariimun oo saqi oo deeq badan walxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah uu sugnaaday allahaasoo rabbilcaalamiina caalamkao dhan isagu barbaariyey wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed